الاسم الذي تكرر عن عوض الفعل الذي لا تظهر مثل مقال الخاطب بلواه الله الله عباد الله وستة تنتصم الأسماء بها كما ترتفع الأنباء وهي إذا رويت أو أمليت إن وأن يا فتى وليت ثم كأن ثم لكن وعل واللغة المشهورة الفصال لعل baabu tacajubi haadaakanu baabu tacajubi la yaabkii baabkiisii weeye waxaan halkan ka gelaynaa tacajub baab la yidhaahdo qofku markuu shay la yaabo sidii uu u cabiri lahaa sidii uu u cabiri lahaa qofku markuu shay la yaabo qaabkii uu u cabiri lahaa tacajubka waa dareenka qofku marka shay uu ka qarsoonaado ama shaygu ka baxo nadaa'irtiisa ashyaada lamidkaa markuu ka xadgudbo ama sababtii keentay ay ka qarsoonaato dareenka qofka gala kaas weeyaan kaas weeyaan marka tacajubaa la yidhaahdaa tacajubkaas laba loo qaybiyaaho waxaa loo qaybiyaa mubawabun wa hayru mubawabin mid baab loo yeelay oo naxwada baab ku leh iyo midaan baab loo yeelin oo aan naxwada baab loogu yeelin labadaas ayuu u qaybsamaa tacajubku midka kayrumubawabka teediyu ka batay kayfa takfuruuna biاllaah wa kuntum amwaatan faxiyaakum seed ugu kufraydaan bilaah allah idinkoo ahaa kuwa meyd ah oo idin nooleeyey waa wax la yaab marka waa loo isticmaalaa siiqooyin fara badan sidii nabiga sal اlahu alayه wasalam uu yidhi oo kale subxaan allah ina almumina laa yanjusu xayan wa mayita abu hurayra oo janaabo qabaa dariiq uga hor yimid nabiga sal اlahu alay wasalam markaasuu inta hoos ka tegey uu soo qubaystay hadhow markuu arku yidhaha kaad aaday abu hurayra waa ku waayey markaasuu yidhi anoon daahir ahayn inaan kula joogaan diidanaa markaasuu nabigu yidhi subxaana allah ina almumina laa yanjus ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb ka foge war muumin ma nijaasoobo hadduu nool yahay hadduu dhinto midnaba marka waxa weeyaan kelimaad aad u fara badan ayaa soo gelaya hayru mubawafka aad u fara badan yahay qofaa aad u gabiyey si xunna u gabiyey gabaygana waa yaqaan qaatalahu llaahu min shaacir markii qofku wax uu la yaabo arko ay weeyaan ah. waxaana la yidhiba naxwoo dhanba sideedaba in la dejiyo sabab baabkaana u ahaa oo abulaswad addu'ali inuu naxwo dejiyo sababta ku keentay gabar uu dhalay aa ah, waxay tidhi yaa abati maa ashaddu lxarri ah. aabbaheeyo maa ashaddu lxarri waxay rabtaa inay tiraa kulayku darana waa wax la yaab leh maxaa ka dhigay wax daran markaasay tihi maa ashaddu lxari waana qalad hadday tacajub ula jeedo waxay hadalkaas u egyahay istifhaam kulaylka kan ugu daranu muxuu yahay istifhaamuu noqona markaasuu yidhi zamaanunaa xarun waktigeennaa waktigii kulaylka ah wuxuu mooday inay leedahay kulaylka darnaantiisu waa kee waa waktigeenna anaan joognaaba waktigii kulaylaha ah markaasay tii ulama jeedeen inamaa aradtu tacajub aniga waxaan rabay la yaabin inaan la yaabo waxaan la yaabanahay kulaylkaanu sida u dhaafay xadkiisii markaasuu yidhi maya waxaad tidhaahdaa maa ashadda alxar maa shay la yaab badan a ashadda mid adag ka dhigay alxara kulaylka saasaa saxdii markaasuu inta cararay oo cali bn abi u yimid war dadku luqadii waa badan ee luqada carabigaa la daba qabto meelha lagu qoro oo hala diyaariyo qawaacid ha loo sameeyo asbaabaha keenay maogta waxa weeyaan waxyaalaha oo funuunta ah siiba welihi darsigii shalay ku jirtay oo maxamed almin ku keenayay sababtii keentay inuu naxwada barto darsigii shalay markii layse laga hadlaayey waxaa la isagoo xamaad ibnu salima ku dul akrinayay xadiid oo xadiidkii akrinaayey laysa min asxaabii axadun ilaa walow shitu akhadtu calayhi laysa abaadarda laysa huwa bacdigaasu abaadarda xadiikaasu akrinaya markaasuu siiba weehi yidhi laysa abudarda markaasuu qayliyey xamaad bnu salima oo uu yidhi laxanta yaa siiba weehi qalad iyo laxni baad akriday siiba weehiyo maxaa dhacayuu yidhi laysa abaadarda dhehw yidhi markaasuu yidhi wallah laadlubanna cilman laa yulxinunii macahu axad ballan ilaahay waxaa ah inaan raadiyo cilmi aan qofna idhiken wabaad alad mhm. bal taasaa igu ah olana waxay yidhahdaan maya wuxuu ahaa yidhahdeen sababtu asagoo su-aaluu weydiiyey sheikhiisi xamaad oo wuxuu yidhi maa taquulu fii rajulin racufa fi salaa racufa facule ugu akriyo ka waran shiikh iga sawaa nin salaada isagoo ku jira sangororay markaasuu yidhi laxanta bul racafa facala u dhis Ah, ficilo maahane qalad aad akridaye qalad aad akridaye markaasuu yidhi bal wey inaan raadiyaah cilmi aan qof dambe idhihi karin waxbaad qalada wakadalika shiika kalete shiikii basriintu asagoo hasiib weye shiika kuufiyiinta kasaa'il laftirkiisa ayadaa ku keenta sabab saasoo kalea ku keentale oo inta maalin socdo wadada socduu daalay markuu daalay uu yidhi cayitu cayitu uu yidhi markaasaa la yidhi laxanta laa tujaalisna hanala fariisan mayda lani adoo ku hadlaa salaf aaday u inkiri jireen laniga innagana maanta wad ma jiro nin khudba akriya ilaa laxniyuu qubaya ilaa wax naadira marka laga reebo soo ma jeedid fadhigay goob aan joogna soo fariisan maydo ha adoo laxni sheegaay saasuu lani qof jee noo markaasuu wamaa daaka oo waa maxay markaasuu yidhi idaa xasala laka tacab markaad daal aad dareento waxaad tidhaahdaa acyaytu afcalaka keen markaad arin xeelad weydane ayitu ayitu ah. ah. markaasaa ficilada laga keenaa isma lehe markaad waxa weya daal ay tahay acyaytu aa la yidhaahdaa laakiin marka ay arintu tahay xeelad la-aan arrin aad rabtay arrin aad ku qabsatay xeeladaad uga baxdaad wey markaasaa la dhahdaa cayitu ah, marka waxaa la yidhi qaladkaasngula fariisameda ord soo baro luqada markaasuu ka dhaqaaji oo uu go'aansaday inuu soo barto cilmi aan qof dambe dhihin qaladaad ku hadasho waana barta oo imaamkii kuufiyiintuu noqdayba marka tacajubku laba siiquu leeyahay oo mubawabka ah maa afcala iyo afcil bih labadaasuu leeyahay maa afcala waa wasin iyo wasinka kaloo ah afcil bihi ah, afcil hadda siiqadiisa amar u egyahay mana ahan amare waa tacajub bihidaasuna aaba faacilkii dhammaaba asmic bihim wabsir sida ilaahba yidhi oo faacilkooda baa la geliyaa maadaama waxa weye siiqada ficilku ay amar u eg tahay in faacil muuqdo ay qaadato xoogaa daahirkay foolxumo ku tahay markaasaa ba la geliya faacilkii wa tunsabu waa la kordhigaa alasmaau asmaada waa la kordhigaa fi tacajubi layaabka dhexdiisa xaalo asmaadaasu ay ahaatay nasb almafaaciili mafcuuliyaalka la kordhigidoodaana la kordhigaa falaa tastacjibi hala yaabin haddaad nasbahaas aragto ah. wa tunsabu asmaau asmaada waa la kordhigaa fi tacajubi la yaabka dhexdiisaa lagu kordhigaa amase wa tunsabu asmaau asmaada waa la kordhigaa fi tacajubi la yaabka dhexdiisa xaalo ay ahaatay aa la kordhiga ah oo aad iska xaalaydo labadaba kuu bannaan wa tunsabu lasmaa'u asmaada waa la kordhigaa fi tacajubi layaabka dhexdiisaa lagu kordhigaa nasba almafaaxiili mafcuulyaalka la kordhigidoodaana la kordhigaa falaa tastacjibi hala yaabi tan macnaheedu waxay tahay isimka oo mutacajabu minhuga waa la nasbiyaa mafcuulnimaana lagu nasbiya waa la nasbiyaa mafcuulnimaana lagu nasbiyaa mafcuulnimaa lagu nasbiya taquulu waxaad leedahay maa shay la yaab leh aa axsana mid wanaagsan ka dhigay zayda zayd maa shay la yaab leh aa axsana mid wanaagsan ka dhigay zaydan zayd waxa weeye waxaad la yaaban tahay sababta ka dhigtay mid wanaagsan ilaa waxaan nidhi waxa weeyaan sababka keena tacajubka waa labo khafaa sabab in sababtiisa keentay kaa qarsoonaato wardaas saas daraaddeed waa kuwa yidhi idaa dahara sababu badala alcajab haddii sababta la garto cajabku waa bura idaa dahara sababu badala alcajab waxaa kaloo keena tacajubka khuruuju shayi can nadaa'irihi shaygu inuu nadaa'irtiisa ka gudbo famaa asbarahum cala annar famaa asbarahum famaa shay la yaab leh a asbarahum kuwa ku sabra ka dhiga cala naari naarta sabar badana say ugu safreen naar ah, dadka dariiqi naarta iskaga socda ayagoo og in dariiq naareed ka horeeyo labadaa sababaa keenta labadaa sabab ayaa keenta oo marna waxa weya sababtiyaa qarsoon marna shaygiyaa ka gudbay ashyaadii lamidka aheed midka sababka qarsoonana ilaahay mustaxiilu ka yihi ilaahay mustaxiilu ka yihi sababtoo ah ilahay wax ka qarsoomi kara male ah, ilahay wax kama qarsooma laakiin tacajubka kale waa sugan yahay qur-aankii sunada waa ku sugan yahay oo ilaahay loo sugayo shay nadaaiftiisa ka gudbayna weeye markaas macnaheedu maa shay la yaab leh a axsana ka dhigay mid wanaagsan zayda marka maadu waa bimacnaa shayun cadiim waana mubtadi axsanana waa ficil oo maadi ah faacilku waajibu waa sugan yaho maadu u laabanaa zaydantun waa mafcuulu bih saasaana loo xraaba meeshaad ku aragtaba ma afcalaba weligeed saasaa loo raaba saasaa loo exraaba gabadha wixii lagu haystay abulswad gabadhiisana waxay ahayd maa axsanu zaydin oo kale ay tiri markaasoo kale istifhaamay noqonaydaa maa axsana zaydun haddii la yidhaahdana waxay noqonaydaa zayd wanaag ma samay marka fiiri zayd haddaad nasbido waa tacajub waad la yaabe haddaad hoos dhigtood mudaafiley ka dhigtana istifhaamaad ba u bedesho maa axsanu zaydin zayd wanaaggiisu muxuuye waa dhankee dhanku ka wanaagsanya waa su'aal haddaad godana maa axsana wanaag ma samayn zaydun maadu naafiyeyba noqoneed marka maadu marna naafiyey noqon marna tacajubiyo marna istifhaamiyo mar midday noqotaana zaydku ku xidhay so uma jeedin wamaa shay la yaab leh axsana mid wanaagsan ka dhigay zaydan zayd id wakti khata uu tilaabsaday marka uu socdo markaasaan la yaab wamaa shay la yaab leh axadda mid af badan ka dhigay sayfahu zayd sayftiisa wamaa shay la yaab leh axadda mid af badan ka dhigay sayfahu zayd seeftiisa xiina waktigii sada uu la booday oo uu gaalka ku dhufanayay af badana si ugu kala jaray madaxiiyo xagga iska faninayaa la ark wain tacajabta min alalwaani wain tacajabta haddaad la yaabayso min alalwaani midabyaalka xaggooda ow caahatin cudur cudurkaasoo taxdudu ku soo dirinaya filabdaani jidhka fabni dhis lahu lilmutacajabi minhu isimka lala yaabayo ficlan ficil u dhis ficilkoo min aulaai ulaai xaggiis ka ahaaday uma ati la imow bilalwaani midabyaalkii la imow walaxdaai kuwii soo dirinaya la imow taquulu waxaad leedahay maa shay la yaab leh aanqaa mid nadiifa ka dhigay bayaadal caaji lafaha maroodiga caddaankooda wamaa shay la yaab leh aashadda ka dhigay mid adayg badan dulmata dayaaji saacadaha habeenka mugdigooda wain tacajabta haddaad la yaabaysid min alalwaani midabyaalka xaggooda ow ama sicaahatin cudur waa xanuun aahadaasoo taxduثu ku soo dirinaysa fi abdaani jirka ku soo dirinaysa fabni dhis lahu lilmutacajabi minhu kan lala yaabaya waxaad u dhistaa ficlan ficil ficilkoo min aulaai ulaaiga xaggiisa ka ahaaday uma markaad dhisto kadib i'ti la imow bilalwaani midabyaalkii walaxdaasi kuwii soo dirinayay taquulu waxaad leedahay maa shay la yaab leh aa anqaam mid nadiifa ka dhigay bayaad alcaaji lafaha maroodiga caddaankooda wamaa shay la yaab leh aa ashadda ka dhigay mid adayg badan dulmata dayaaji habeenka saacadihiisa dambe mugdigooda intaan sharaxaas la gaahin iiri waclam iiri intaan hadda matnigaan aan laqbaynay saddexdaan bayd ka hor waclam iiri halkaas wuxuu ficilkan oo tacajubka ah ficilka laga dhisayo oo laga soo samayn karo shuruuduu leeya shuruuddii u halkaas kuugu sheega waa sagaal shardi sagaal shardi ficil leh ayaa ficlu tacajub loo dhisaa ee ficilka haddii sagaalkaa shardi mid ka mida laga waayo ficlu tacajub maba loo dhisi karaba sagaalkii wuu kuu sheego wuxuu ku yidhi waclam ogow ana ficla tacajub inamaa yubnaa waa la dhisaa min ficlina laga dhisaa o maxaa baxay isim lagama dhisi karo ficilkaasoo mutasarifin gedgadoomaya ficil jaamida sida nicmo iyo bise iyo layse lagama dhisi karo ficilkaasoo hulaasiyin saddex xaraf maxaa baxay wax alla wixii saddex xaraf ka badan mujarad ha ahaado sida daxraja amase ha ahaado masiid sida waxa weeye istakraja oo kaleeto iyo indalaqa ma laga dhisi karo ficilkoo mujaradin saddex oo mujarada ah. maxaa baxay masiidki maiid oo dhan lagama dhisi karo ficilkoo taamin taam ah maxaa baxay kaana iyo khawaadeeda naaqisa baxay ficilkoo muhbatin la sugay maxaa baxay ficil manfi ah lagama dhisi karo ficilkoo mutafaawitin filmacnaa macnaha ku kala dheeray kara maxaa baxay waxaan lagu kala dheeray karin maata waa dhintay lagama dhisi karo maaa dhimashada laguma kala dheereeyo qofu hal mara naftu ka dhexee maa amwata zayd ma dhihi azayd dhimasho badana hal mara lagu kala dheeray karo hal maray naftu ka dhexi karna hal maray ka dhexey soo ma jeedid ficilkaasoo mabniyin loo dhisay lilfaacili aacil ficil majhuula looma dhisi karo ficlu taajub ma laga keeni karo ficilkoo hayra daalin calaa lownin aw caybin ficilkaasu waa inuusan tusin midab waana inuusan tusin waxyaala soo diriye oo aan asal saaqib ahayn waxyaala soo diriye sida mugdiga sida xanuunka sida illa-aanta oo kale kulli waxaas lagama dhisi karo haddaba marka waxaa la rabaa haddii la doonayo in lala yaabo midab aad la yaabto ama ceeb aad la yaabto mar laga dhisi karaa lgu i taajub adna inaad la yaabtaad rabtaa saa la yeelaho loola yaaba waxaa la samaynaa ficil laga dhisi karo tacajub ayaa ficil taajubkii laga dhigaa shayga aad la yaabaynaan mafcuul masuubax laga dhiga ah. ficil oo shuruudii oo sadaanka ficil taajub laga soo dhiso ayaa mafcuul laga dhigaa kii mutacajab oo laga yaabana saddexdan bayd intaasay ka hadlahay wuxuu ku yidhi wain tacajabta haddaad la yaabayd ood rabto inaad la yaabto min alalwaani midabyaalka ilaa midab lagama dhisi kara layidhi sawida iyo xamira iyo oo kale ma laga dhisi karo ow caahatin cudur taxdusu kusoo dirinayda filabdaani jirka oo kaleeto sida cawira waa ilbeeray oo kale mariidda oo kale kulli lagama dhisi karo ah, mugdiga oo kale ila wax soo diriyo xoogaa kudhibaa habeenkii caahadaasoo taxdusu kusoo dirida filabdaani fadni u dhis low lilmutacajabi minhu kanala yaabaa ficlan ficil u dhis ficilkaasoo min aulaaiyi ulaaia xaggiisa ka ahaaday uma markaad dhisto ficilkii kadib i'ti la imow bilalwaani midabyaalkii la imow aad la yaabi rabtay walaxdaai waxyaalihii soo dirinayay la imow taquulu waxaa leeda waa kana waxaad rabtaa inaad la yaabto foolmaroodiga caddaankiisa bayaad marka cadaankii caddaanki waa midab midabna lagama dhisi karo marka ficil kale keen waxaa leedaha ma shay la yaab leh naqiyakan aad ka soo dhisane ma shay la yaab leh aanaa nadiifnimo nadiif ka dhigaad leedahay maa shay la yaab leh aanqaa nadiif ka dhigay bayaad alcaaji lafaha maroodiga caddaankooda ah, waxa weyaan caaj waa ismu jinsi jamciya oo mufradkiiya wuxuu yahay caajatun hal lafa caaj lafa badano maroodi marka lafaha maroodiga dhe marka waa ismu jinsi jamciye waay khalaas marka bayaadkii mafcuulbihi keeni ta ficil kale soo dhisto waxaa rabtee mugdi inaad la yaabto mugdigu waa caahada waxyaalaha soo digiyu ka mid yahy waxaad leedahay wamaa shay la yaab leh ee ashadda mid adayg badan ka dhigay dulmata dayaaji habeenka saacadihiisa dambe mugdigooda dayaajka waa awaakiru leyl habeenka aakiryaalkiisa wey ah, dayaajka baab اqrا haada kanu baab اqrاai iqrihii baabkiisii weeye iqrا waa boorin ah, boorin weeye boorintii baabkeedi weeye luq ahaan waa aqra waa booriyey masderkeedi wey iqrا isilaax ahaan waxaa la yidhahdaa iqrا tanbiihu اlmukhaaabi calىa amrin maxmuudin liyalzamahu tanbiihu اlmukhaaabi qofka lala hadlaya in lagu baraarujiyo calaa amrin maxmuudin arin la mahdiyo shay aad fiicanaad ku baraarujinaya maxaad ugu baraarujinaya liyalzamahu si ugu dheganaado u laazimo tanbiihu lmukhaaabi calaa amrin maxmuudin liyalzamahu wa nasbu kordhig filiqraa iqraaga dhexdiisa xaalo u ahaaday hayru multabisin waa midaan dhehgelayn wahwa nasbahaasuna kaa'inun bificlin ficil ayuu ku sugnaaday wahwa nasbahaasuna kaa'inu bificlin ficil ayuu ahaaday ficilkaasoo mudmarid ey maxduufin la xadfay ficil la xadfay aa nasbahaas keenaya ee fafham faham waqiskana qiyaaso ah. wa nasbu kordhig filiqraa'i boorintii dhexdeeda xaala uu nasbuhu ahaaday hayru multabisin waa midaan dheehgelayn midaan qarsoonaanay way waa isimka oo almuqraa bihi ka laysku boorine almuqraa bihi midka laysku boorina nasbada la nasbiyey ma dheehgelayda mana qarsoona wahuwa nasbahaasuna kaa'inun bificlin ficil ayuu ku ahaaday ficilkoo mudmarin ey maxduufin oo la xadfay ee fafham faham waqiskana qiyaaso intaas wuxuu ku leeyahay iqraaca nasbihiisa isimka oo muqraabihiga kan laysku boorina oo lagu leey war laazim war ku dheg mid kale leey waa la nasbiya nasbahaas ma qarsoona ficil maxduufaa keenay waa taquulu waxaad leedahay lidaalibi qof raadinaayo waxaad ku leedahay khillan saaxiib saaxiibkaoo baran samafala qofba waxaad aragtay raadinaya saaxiib oo wanaag u sameeya oo wanaag u sameeya ayaad aragtay qof wuxuu rabaa qof saaxiiboo daacad u ah uu rabaa waxay leedahay duunaka bishran qaado bishan ma rabtaa saaxiib daacada oon ku khiyaanayno laba wajiilo ahayn oo markuu kula joogana saaxiiba markuu kaa maqayo cadowa ama midaan ahayn ma rabta ee hal daacada bishir ninkaas bishra kudhig ninkaasaan laba wajiilo ahayn duunaka bishran bishir qaado waxaa leedahay wacalayka amran amar laazim ninka amar la yidhaha laazim haddaad rabto saaxiib samafala maxalushaahidku waa maxee waxa weeyaan bishran taas weeyaan bishran taasu waa muqra bihi waa qofka laisku boorinayo oo lagu leeyahay qaado camran taas weeye camran ah, taas weeye waa midka muqraabihiga oo laisku boorinayo soo ma jeedin laakiin hadda labadoodii caamil waa la sheegay hadda waxa wey labadii caamil ma xadfana ma xadfana labadii baa la sheegay oo bishrana waxaa nasbinaya duunaka ismu ficilkaas waxa weyn camarna waxaa nasbinaya calayka ismu ficilkaas haddaba taas marka waxay ku tusaydaa iqraag isimka muqraadihigaa waa kan laysku boorinayo caamilkiisu daahirna waa noqon karaa maxduufna waa noqon karaa isagoo daahiroo la sheegay waaba kan haddaaba lagu sheegay duunaka bishran bishran taasaa muqraadihi ah caamilkiisina waa la sheegay waa duunaka wa calayka amran amran taasaa muqraadihi ah caamilkiina waa la sheego wa calayka marka waa la sheegi karaa maxduufna waa laga dhigi karaa marka maxduuf laga dhigana laba u qaybsamaa in loo xadfo wujuuban iyo in loo xadfo jawaasan labada waa dhici karta iyadoo jawaas loo xadfo waxaa ka mid ah inaad tiraahdo asalaata jaamicatan asalaata jaamicatan asalaata labada waa ku banaantahay inaad tiraahdo asalaata uxduruu u imaada asalaata salaada jaamicatan xaalo ay tahay mid muminiinta isku keenta waa mid asalaata waa mafcuul bihi waa muqraa bihi kii la isku boorinayo ficilkii nasbiye waa mudmar uu ku leey waa maxduuf ah, uxduruu imaada asalaata salaada u imaada jaamicatan xaal ay tahay mid dadka isku keenta jaamicatana waa xaalo iyo inaad tidhahdo asalaatu jaamicatun war salaadu dadka waa isku keentaa mubtadii khabar ka dhigata labadaba waa kugu banaanya markaas marka jawaas u xadfanya waajibka laba goor bisu noqdaa muqraabihiga caamilkiisa waajib in loo xadfaa laba goor bis waayo labada goor kan koobaad waxay tahay haddii wax lagu cadfo alahla walwalad ah alahla walwalad waxaad la jeedaa waxa weeyaan ilzam alahla walwalad war ehelkaaga iyo caruurtaada la joogo laazim waardiyeyso alahla walwalad cadaf marba haddii cadaf yimid waa waajib ah. wlmuruata wanajda waa sharafta iyo geesnimada ilaashu ah. wlmuruata wanajda ta labaad oo lagu xadfaaho waajibkana ay tahay waxa weeyaan waa takraar haddii la soo celceliyo muqraabihiga isimka muqraabihiga haddii laba goor la soo celiyo waa waajib in la xadfaaho akhaaka akhaaka akhaaka akhaaka macnaheedu waa ilzam laazim akhaaka walaalkaa ina man qof laa aqaa lahu aan walaal lahayn ka saacin qof u socduu la mid yahay ila alhayjaar dagaal biayri silaaxin hublaaan mid fara banaan oo dagaal kaga sii socdo kaa u socota meesha aan dagaal ka jiran waxba ma sito sacbooley dagaal u socota kaasuu la mid yahay qof aan walaal lahayn oo walaalkaaga laazim walaalkaaga laazim marka akhaaka akhaaka waa la soo celceliyey labadaas goor muqraabiga caamilkiisa waajiba loo xadfa hadii wax lagu cadfo sida alahla wاlwalad wاlmuru'ata wاnajda iyo haddii isaga la soo celceliyo labadaas gooraa waajib loo xadfa marka kaleeto daartana sheegi kartaa jaaisna waa xadfi kartaa intaba waaba soo sheegay baabu taxdiiri haadaakanu baabu taxdiiri digiddii baabkeedii weeyaan taxdiir waa masalu xadara yuxadiru taxdiiran digid shayga marka lagaa reebo istilaax ahaan waxaa loola jeedaa taxdiir tanbiihu lmukhaababi calىa mri makruuhin liyjtanibahu tanbiihu mukhaaabi waa qofka lala hadlayo in lagu baraarujiyo calىa amrin makruuhin arin oo la necab yahay in lagu baraarujiyo maxaa loogu baraarujinaa liyjtaniba inuu ka fogaadaa la rabaa taasaa la tadiir waa dilid war arintaas iska ilaali wa war arrinkaas iska ilaali sidaas weeyaan war arrinkaas iska ilaali sidaas weeyaan wa tantasibu waad kordhigaydaa ayuha daalib ardayo alisma isimka waad kordhigaydaa alladii isimka tukariruhu aad soo celcelinaydo can ciwadi alficli ficilka bedelkiisiina aad ka soo celcelinaydo alladii ficilka laa tudhiruhu aadan muujinayn wadaalika kaasuna milu maqaali lkhaadibi kii khudbaynaya hadalkiisaoo kale weeye khaadibkii alawaahi ee taahida badnaa allah allah cibaadlaahina dhahaayey waa maqulqowl intaas allah allah ittaqula war ilaahay ka baqa cibaadallah ya cibaadallah addoon khaadibkii dhahayo oo khudbaynayey kaas hadalkiisoo kale wey kaasoo kale wey wa tansibu ayuha daalib ardayo waad kordhigaydaa alsma isimka isimka wuxuu la jeedaa almuxadara canhu kan layskaga digayo isimka layskaga digayo kaasaad nasbinaya almuxadara canhu waa aad kordhigaydaa wa tansibu waad kordhigaysaa alsma isimka alladii isimka tukariruhu aad soo celcelinayso can ciwadi lficli ficilka bedelkiisana aad ka soo celcelinaydo alladii ficil laa tudhiru aadan muujinayn wadaalikaasu milu maqaalilkhaadibi kii khudbaynayey hadalkiisii oo kale weeye khaadibkii alawaahi ee taahida badna dhehaya cabsida la allah allah waa kana ismkii lasoo celiyey meeshaad ka dhihi lahayd ittaqullaah ficilkiiaad xadaftay waxaad ka soo ciwad qaadatay ism markaasaad waxa weya muxadaru canhu biyaad laba goor ku celiday ah, ila waxa lakaga diga waa allah ah, wayuxadirukum allaahu nafsa ilaahay naftiisu idinkaga diga ha ku kadsoominina soo ma jeedid marka allah allah waa muxadaru canhu kan layskaga digayo wey asagiyaa laba goor la soo celiyey soo celintaas waxay ciwad ka tahay midda dambe ficilka la xadfay waajib u xadfaya markaasoo kale waajib u xadfaya hadda allah waa muxadaru canhu taxdiira lagu nasbiya laleey waajibaana loo xadfay caamilka cibaadala iyadoo iska munaadi cibaadallah yaa cibaadallah baydka lagu buuxsanay addoommada ilaahayo marka taxdiirka saddex shayuu noqdaa iyaaka wa akhwaatuhaa iyaaka lafdiga ah iyo walaalaheed iyaaka iyaaka iyaakuma iyaakum iyaakuna taas waa loo isticmaala tadiirka o waxaa kaloo loo isticmaalaa maa naaba canhu min alasmaai اmudaafati ilaa damiir muaadar asmaada kale ee iyaaka naaibka ka noqotee damiirmuqaadarka loo idaafeeyo sida nafsaka rasaka oo kaleeto labo saddex waxaa loo isticmaalaa dikru lmuxadari canhu in toos loo sheego kan layskaga digayo allah allah oo kale alasad alasad oo kaleeto saddexdaas ayaa lagu sheegaa waxa weya taxdiirka in la isticmaalo iyaaka iyo akhwaadeeda in la isticmaalo asmaada ka naaibka noqota iyaaka oo loo idaafeeyo mukhaadabka iyo in la sheegaba muxadarangi laftarkiisii sida allah allah oo kale alasad alasad oo kale afar gooraa caamilka in la xadfaa waajibi afar goor kii horena maxaan idhi laba goor waajibi afar gooruu kan waajib yahay in la xadfaa caamilku kan hore iyaaka hadiiba la isticmaalaba marba iyaaka hadii la amirka waajiba loo xadfa iyaaka waan ku digaya wey o tan labaad iyaaka oo wax lagu cadfay iyaaka walasad libaaxan kaaga digaya haddii wax lagu cadfo tan saddexaad lafdi kalaa inta la isticmaalay a wax lagu cadfo miaal waxaa tihi rasaka walxaaid war madaxa derbiga ka cesho rasaka walxaaida tiri lafdi aan iyaaka ahayna la isticmaalay markaasaa wax lagu cadfo iyaaka walxaaida waa saddex soo ma ahan afar takraar lafdigii muxadar canhu laba goor lagu xesho allah allah alasad alasad afartaas gooraa waajib loo xadfaa caamilka muxadaru canhuga afar gooraa waajib loo xadfaa in iyaakaba la isticmaalo iyaakoo wax lagu cadfay iyo isimkii muxadar canuga ahaa in wax lagu cadfo iyaaka walasad oo kale iyo isimkii muxadar canuga ahaa in laba goor lagu celsho allah allah afartaas goor wey afartaas goorba waajibaa loo xadfaa sideedana mafcuuliyaalka waajibka loo xadfo waxa weeyaan toddobu halkaan kuugu sheegay maxamdulamiin baab lishtiaal horaad soo marta zaydan idribhu baab nidaa yaa yaa baalican yaa aalican unaadii aalican wey soo unaadi weya munaada saddex iqraaga iyo taxdiirka oo hal xaba ka soo qaaday afar almansuubu cala almadxi wixii ammaan lagu nabiyo ammaan wii lagu nabiyo ammaan wixii lagu nasbiyo maxaa leedahay ataani zaydu zayda ii yimid alkariima ah, alkariim waxa wey maxaa lagu nasbiyo ficil maxduufa amdaxu waxaan ammaanaa alkariima almansuubu cala dami ceebayn wixii lagu nasbiyo miaal ataani zayduna ii yimid alfaasiqa adumu waxaan ceebaynaa alfaasiqa lix almansuubu cala tarxumi u naxariisasho waxa wy naxariis dalbid wixii lagu nasbiyo marartu bizaydin ay soo maray almiskiin ninkii tabarta yara ninkaas waxa loo raadi ah, alikhtisaas todobo gaariyeelid gaariyeelid naxnu anaga waa mubtada fiiri alcaraba akusu waxaan gaari yeelaya alcarab wey naxnu anaga alcaraba aqrab naasi dadka kuwa ugu martiqaad badan aan nahay martiga carab un baan gaari yeelaya anugu y marka toddobadaas oo sideedna maxaa yaele wuxuu hal mida ka dhigay iqraaga iyo taxdiirka marka mafcuul weeye mafcuulnimay ku nisbisan yihiin ficilkana waajib waa loo xadfa wa tunsabu alwaaw lilistinaaf tunsabu ficlu mudaaric mugayaru siiqa marfuuc litajarudi min annaasib waljaasim calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi alasmaa naaib faacilu tunsab marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min alficli wanaaib اfaacil la maxala laha min alcraab lannaha mustanafa fi tacajubi jaaru wamajruuru mutacaliq btunsab naصb اmafaacili naصba mafcuul muطlq mubayinu linawci aamilihi mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi naصba mudaaf almafaacili mudaaf ilay majruur wacalaamatu jarhi kasraة daahiraة fi aakhirihi falaa tstacjib alfaa faau fasixa laa nahiya tstacjib ficl mudaaric majzuum bila nahiya wacalaamatu jasmihi sukun mqadaru calى akhiri manaca min duura ishtiqaal maxali bxarakati rawi wafaacilu damiiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta wاljumlaة min alficli wاlfaacili fi maxal naصbi maqulu qowli maxduuf taqulu ficl mudaaric wafaacilu damiir mustatir wujuban taqdiiru anta wاljumlaة min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alcraab lannaha mustanafa ma axsana ma tacajubiyaة bmacnaa shay cadiim mabniyu calى sukuni fi maxali rafci mubtada axsana ficlu maadin mabniyu calى fatxi la maxal lahu min alcraab wafaacilu damiiru mustatir wujuban taqdiruhu yacuudu calى ma زayda mafcuul bihi mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fii maxali rafcin khabaru mubtade oo maada ah wاraabidu baynahuma adamiir اladii huwa faacilu axsana wاljumlaة min almubtadai wkhabari fi maxal naصbi maqulu qowle id ظarف lma madى min الزamani mabniyu calى sukuni fi maxali naصbin وظarف mutacaliq baxsana haطa ficl maadi mabniyu calى fatxati mqadaraةi calى اأlf manac min duri atacadul la maxal lah min اlcraab وفاacلhu ضمير مstir jawاaزا تقديr huwa يعuud عalى زayd والجuملة min الفعل oo khadاaya والفاacل في maحaل jrin bd ilayha في maحaل jrin بإضاaفaةi id إilayha وma أحad alwaaw xرف caطفi ma تacajubiyaة بmaعنى شhayء caظيم مبنiي عalى السكون في maحaل رفع مبتdى أحad فعل maaضي مبنiي عalى الفتح la محل لh من الإعراab وفاacلhu ضمير مstir jawاaزا تقديr huwa يعuud عalى ma sayfa mafcuul bihi mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fii aakhirihi sayfa mudaaf walhaa damiiru mutaصil mabniyu calى dami fii maxali jari mudaaf ilayhi wاljumlaةu min alficli wاlfaacil wاlmafcuuli fii maxali rafcin khabaru mubtada wاraabit baynahuma adamiir اladii huwa faacilu axada wاljumlaةu min almubtada'i wa khabarihi fii maxali naصbin macduufaة calى jumlati ma axsana zayda id khada xiina darfu zamaanin mabniy al ai i maa mabniyan ka dhigana maaa mudaafuleyga jumlada ka dambayna firana waa mabni mabniyan ka dhigana marka mabniyu al ai i maal naصbin wa darfu mutacaliqu baxadda sada ficilmaadi mabniyu ala faxati muqadarati cala alarifi manaca min duhuri atacadur laa maxala lahu min alicraab wa faacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacuudu cala zayd waljumlatu min alficli wاlfaacili fi maxali jarin biidaafati xiina ilayha wain tacajabta alwaaw lilistinaa in xarfu shardin jaazimin yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardin waani jawaab wajazaahu mabniyun cala sukuuni la maxalala min alciraab tacajab ficlu maadin mabniyun cala sukuuni liitisaali bidamiiri rafci mutaxarik fii maxali jasmin bin ficlu shardi wa taau faacil min alalwaani min xarfu jarin alalwaani ismu majruur bimin wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaru wlmajruur mutacaliqu bitacajab أو xرف cطف cاhة معضوف على ألوان والمعضوف على المجهور مجهور علامة جر كسرة ظاهرة في آخره تحدث فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدير هي تعود على عاهة والجملة من الفعل والفاعل في محل جر صفة عاهة والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل تحدث في الأبدان جار ومجرور متعلق بتحدث فابن الفاء رابطة للجواب ابن فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهي الياء الكسرة قبلها الدليل عليها لأن الكسرة تقتل ياء وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم بإن جواب شرط وجملة شرط وجواب الله محل لها من العرب لأنها مستأنفة له جار ومجرور متعلق بابن فعل مفعول به ابن منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره من الثلاثي جار ومجرور متعلق جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقدير كائن كائن صفة فعل وصفة المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره ثم حرف عطف ائت فعل أمر مبني على حذف حرف علي وفاعله ضمير مستطر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم محذوفة على جملة فابن بالألوان جار ومجرور متعلق بإئت والأحداث الواو حرف عطف الأحداث معطوف على الألوان والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره تقول فعل مضارع وفاعله أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة ما تعجبية بمعنى شيء عظيم مبني على السكون في محل الرفع مبتدا أنقى فعل الماضي مبني على فتحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعادف لا محل من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ما بياضا مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره بياضا مضاف العاج مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل أو أنقى أي والفاعل والمفعول في محل رفع خبر المبتدا أو ماضع والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل أنقى والجملة من المبتدا وخبر في محل نصب مقول قول وما الواو حرف عطف ما تعجبية بمعنى شيء عظيم مبني على السكون في محل رفع مبتدا أشد فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ويعود على ما ظلمة مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره ظلمة مضاف أدى ياتي مضاف إليه مجرور علامة جر كسرة مقدرة على الياء منع من ظهور الثقل والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر مبتدا والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل أشد والجملة من المبتدا وخبره في محل نصب محذوفة maanqa bayaad alxaaji wnasb alwaw lilistinaab annasb mubtada marfuucu bilibtida wacalaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhirihi fi liqraa'i jaaru wamajhuurun mutacaliqu bimaxduufin wujuban taqdiiruhu kaa'inan xaalu min anasbi حال من النصب غير خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره غير مضاف ملتبس مضاف اليه مجرور وعلامه جره كسره مقدره على اخر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الضرب والجمله من المبتدا او النصب اه هي وخبره او غير اه لا محل لها من الاعراب لانها مستأنفه وهو الواو حرف عطف هو ضمير رفع منفصل مبتدا مبني على الفتح في محل رفع بفعل جار ومجرور maxduufin wujuuban taqdiru kaainu wljumlau min almubtada oo huwa ah iyo wkhabari oo kaainun ah laa maxala laha min alcraab lannaha maxduufatun calaa jumlati wanasbu fi liqraai hayru multabis مضمر صفة فعل وصفة المجرور مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره فافهم الفاء فاء الفصيحة افهم فعل الأمر مبني على سكون لا محل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول قول محذوف وقس الواو حرف عطف قس فعل الأمر مبني على سكون لا محل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب محذوفة على جملة فافهم تقول فعل وفاعل والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة للطالب جار ومجرور متعلق بتقول للطالب الطالب اسم فاعل يعمل عمل فعله يرفع الفاعل وينصب المفعول وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدر هو خلا المفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره برا صفة خلا وصفة المنصوب منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره دونك اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أما دونك اسم فعل أمر بمعنى خذ آه بمعنى خذ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت بشر المفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وجملة اسم الفعل وفاعله ومفعوله في محل نصب مقول قول وعليك الواو حرف عطف عليك اسم فعل امر بمعنى الزم مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت امر المفعول به منصوب علامه نصب فتحه ظاهره في اخره وجمله اسم الفعل وفاعله ومفعوله في محل نصب محذوفه على جمله دونك بشرا وتنصب الواو للاستئناف تنصب فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت الاسم مفعول به الاسم مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة الذي اسم موصول صفة الاسم مبني على السكون في محل نصب تكرر فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع الضمة ظاهرة في آخره وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت وله ضمير متصل مبني على ضمة مقدرة على آخره منع من ظهر اشتغل المحل بالسكون الضرب في محل نصب مفعول به والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو مفعول به تكرر عن عوض جار ومجرور متعلق بتكرر عوض مضاف الفعل مضاف اليه مجرور وعلامه جره كسره ظاهره في اخره الذي اسم موصول صفه الفعل مبني على السكون في محل جر لا تظهر لا نافيه تظهر فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلامه رفع الضمه ظاهره في اخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت والهاء ضمير متصل مبني على الضم مقدر على اخر منع من دون اشتغل المحل بسكون الرو في محل نصب مفعول mafcuul bihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alcraab lأnnaha silaة mawsuul wاlcaa'id ilى mawsuul adamiir اladii huwa mafcuul bihi tudhiru miثlu khabaru limubtadain maxduufin taqdiruhu wdalika wdalika alwaw lilsinaaf dalika da ismu ishaare mubtada mabniy calى sukuni fi maxali rafci likalamu lilbicdi wاlkaafu xarfu khidaabi miثlu khabaru mubtada marfuucu bاlmubtada wcalaamaةu rafci damatu daahiraة fi akhirih miثlu mudaaf maqaali mudaaf ilayh majhuur wcalaamatu jari kasraةu daahiraة fi akhirih maqaali mudaaf alkhaadibi mudaaf ilayh majhuur wcalaamatu jari kasraةu daahiraة fi akhirih alahwa صifaة اlkhaadib وصifaة majhuuri majhuur wcalaamatu jari kasraةu daahiraة fi akhirih wاljumlaة min almubtada dalika ah iyo wkhabarihi oo miثlu ah laa maxala laha min alcraab lannaha musanafa allah allah cibaad allah maquulu qowli mansuub dhammaan ayadoo is wata maqaalkaasay maquul qowl u taha maqaal ilaa qowl iyo wax alla wixii ka tasarufa qaata maquul qowlka maquul qowl mansuub wcalaamatu nasri fatxatun muqadaratun calى akhiri manaca min duhuri ishtaqa maxali bxarakati اlxikaaya wallahu subxana wa tacala aclam sala allah waslama barak cala nabiyina maxamed